bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo labaatanaad ee kitaabka nuur alyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanastahdiih wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdih illahu falaa mudila lah waman yudlilhu falaa haadiya lah وأشhهd أn lا إلaha إlا الlه وaxdah la شharيika lah وأشhهd أna محamdا cabdh وrasuulه slى الlه عalyh وعlى آlih وأصxaabih وsلم تsليimا kaثيirا أma bعd waxaynu ku dhex jirnay dariskii siirada ahaa mawduuca aynu maraynay waxau ahaa sidii uu ku bilaabmay ansaarta iyo qaadashaday diintan islaamka qaateen ansaartii reer madiina laba heshiis bay rasuulka maka kula galeen alcaqabatu lula walcaqabatu thaaniya heshiiskii labaad ayaynu maraynay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam saddex iyo toddobaatan asxaabi ay la galeen heshiiskii marka waxa aynu maraynay iyaga oo yidhi wa cinda dalika qaaluu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markii sidaa la ysla afkartay ayay yidhaahdeen nebiga ku yidhaahdeen khud linafsik walirabbika maa axbabt hudi linafsik naftaada u qaado codso waxaad doonaysa lagugula heshiinayo adigu gaar ahaan nebi maxamedow walirabbika maa axbabt ilaahayna u gudoon wixii uu doonayo ee uu naga doonayo ilaahay iyo rasuulkiisa mid walba waanu siinaynaa wixii ay naga doonayaane gacanqaadkana keen aan saxeixnana heshiiska islaamka fa qaala markaa nebigu waxau ihi ashtaridu lirabbi ilaahayga waxa aan u shardiyaya waxa aan u waajibinayaa oo idinka laydinku yeelanaya an tacbuduuhu waxdahu walaa tushrikuu bihi shay-a inaad keligii caabudaan oo waxba aydaan barbergelinin waa xaqa ugu muhiimsan ee ugu horeeya xuquuqdao dhan waa cadaaladu halka ay ka bilaabantee koobaad macnaheedu waxa weeye addoonku marka uu ilaahay xaqiisaa usugo wixii kaleba way hoos iman walinafsi naftaydana waxa aan shardi uga dhiganayaa buui haddaynu heshiis gelayno asxaabiha an tamnacuunii inaa iga difaacdaan mimaa tamnacuuna minhu waxaa ka difaacaysaan nisaa'akum wa abnaa'akum maatidiinna dumarkiinna iyo inamadiinna mataa qadimtu calaykum markaan idiin imaado marka aan maka ka tageen madiine tago ee aan idiin soo galo reer ansaareedii waa inay iga difaacdaan ila weerar baa bilaabmaya yahuud iyo gaalba lehe waxaa ka difaacaysaa dumarkiina iyo caruurtiina faqaala lahu abulhaytham ibnu tayhaan asxaabiga magacaa la odhan jiray baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ila fi saraaxati raaxa baa la yidhaha warkaa la cadcadaynaya islaam own la run sheeg islaam own la uga qaado wey marka asxaabigaasi wuu caddeeya wixii laabtiisa yaro xaganayo o wuxuu yihi yaa rasuul allah inna baynana wa bayna arijaal annaga iyo reerkayaga waxa noo dhaxeeya cuhuudan ballamo ballan baanu dee leenahay sidoo kale dee halkaas waxbay ku wada nool yihin wainaa qaaicuuhaa ballantaa waanu jaraynaa xalla wixii aanu jaahiliyada lalahayn waanu goynaynaa macnaheedu waxa weeye meesha aada nin ka qaadanayso nin baad kaga tegaysaa baa laydhaha haddaad nin qaadato laba ninoo iska horjeeda jeeda kii kale ka tagtayo ogow waa maahmaha soomaaliyeed wey halkaad nin ka qaadato nin baad kaga tagta marka haddaanu adiga ku qaadanay rag baanu ka tegaynaa la socobu fahal casayta haddaba ma u dhowdah in naxnu facalnaa dalik haddaanu arintaas samayno oo raggaanu xulafada la ahay inaanu ka tagno uma adharaka allaahu ilaahayna uu ku xoojiyo oo diintaada iyo adiguba xoogaysataan an tarjica ilaa qawmika inaad tolkaa ku noqoto oo watadacanaa aada naga tagto ma laga yaabaa buuhi marka aada madiine noogu timaado ee dabeetana ragga yagii ciddii hore taxaalufka iyo gaashaanbuurtii aanu iska tuurno adigana arrinkaagu isku hagaagsamo inaad makown iskaga noqoto aada noo kala baxdo annaga iyo kuwii aanu ka soo xorownay macnaha dareenka noocan ah waxa uu ku arki jiray had iyo jeer <clears throat> jaahiliyada iyo heshiisyadooda noocan ahaa oo dadku inta ay heshiiyaan ayuunbay masaalixdooda hadhowta eegan jireen mabaadi joogtaa ila ummadu ma laha jaahiliyaduye masaalix joogtaabay leeyihin waata suuratu naxli ilaahay uu kaga waramayo ballantuu diiday rabbi in la jebiyo an takuuna ummatun hiya ardaa min umma inay ummadi ummadda kale ka xoog badatay daraaddeed maalinba ka xoog badanha raacina baa ilaahay uu leeyahy ee xadka ilaahay iyo mabaadidiisa raaca dawladuhu imika keebaa dhadhanku inoogu jiraabay leeyihin keebaa laga shaahaynaya keebaa xoog badan oo lagu tiirsan karaa halkaasumaa laga eega maalinba kii soo baxaa lala xidha marka saasuu arki jirayo wuxuu i haddii ilaahay uu ku xoojiyo dee tolkaa miyaad u tegi oo waad naga tegi miyaa fatabasama calayhi salaam markaa nebigu waa ilka caddeeyey dabeedna wuxuu doonay far waaweyn inuu wax ugu qoro wuxuu hi bal addam addam bal iddam addam waalhadma alhadm saasuu in dalabtum haddii aa iga doontaan bidamin dhiig in daalabtum bidamin haddaad dhiig doontaan daalabtu bihi anna waan dooni wain ahdartumuuhu haddaad dhiiggaa hadur ka dhigtaanna ahdartuhu hadur baan ka dhigi macnaha intaa hore fasiraadeeda weeye intani addama addama waa dhiigga dhiigga walhadma alhadm hadur oo hadur waa waa saxeexii berigii hore wax lagu kala saxeexan jiray macnaa luqadii ay fahmayeen buu kula hadlay luqadda ay fahmayeen ayaa uu kula hadlay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu ihi haddaa ciddii ka doontaan waan idinla dooni haddaa hadur ka dhigaysaan hadur baynu ka dhigi iyadoo dabcan xuduudda iyo xeerarka rabbi uu rasuulku aanu dhaafayn sala allahu calayhi wasalam oo dee hadhowta wixii tafaasiile eh hoos hoose isagu uu xadayn doono cinwaanka guuda la yeelanayaa waxa weeye war wixii aad doonaysaan idinka maqanna waan idinla dooni wixii markaa la iska dhaafayana waynu iska dhaafay hadowa ah. <clears throat> sidaasaynu isku ogna kaanat alcarabu taqulu cinda caqdi alxalf waaljiwaar dami damu wahadmi hadmu waa heshiis saasay odhan jireen halkaasaynu isku ognahay heshiiskii markaa uu hirgalay waa la saxeexay wa cinda dalika waxiina daak waktigaa ibtada'at ilmubaayaca gacanqaadkii baa bilaabmay wa hiya alcaqabatu athaaniya waa heshiiskii labaad fabaayacahu rijaal raggii baa gacan qaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam calaa maa dalaba wixii uu ka doonay buu kula gacan qaaday wa awalu man baayac ciddii gacanqaadka ugu horeysay aftaxday waa aftax wanaagsane oo ilaahay iyo rasuulka loogu hiilinaye waxa uu ahaa ascad ibnu zuraara asxaabigaasu ahaa wa qiila albara bnu macruur labadaa midkood baa lagu sheegay ninkii aftaxaa bilaabay uma takhayara minhum nebigu wuxuu ka doortay dhowr iyo toddobaatankii halkaa maraya itnay cashara naqiiba laba iyo toban caaqil ah, laba iyo toban nin oo markaas hormuud noqda likulli cashiirati minhum waaxid qabiilo kastaba nin baa u noqonaya caaqil caaqil islaamiyaho caaqilkii jawrka aan ahayn labiyo tobankii naasaa ummadda la idinku ogyahe nin walooba intaada isku hagaajiso agaasin buui tiscatu min alkhawaarij min alkhasraj cafwan tiscatu min alkhasraj wa halaaatu min alaws way kala badnaayeen marka horebe sagaal nin waxay ahaayeen reer khasraj oo ansaarta ka mid a ah. saddex ninna reer aws cuqaashaasi waa kuwa raggaasa ugu wanaag raggii buu markaa kuu tiriyo waa kuwa magacyadoodu abulhaytam ibnu tayhaan ascad ibnu zuraara usayd ibnu xudayr albaraa bnu macruur raafic ibnu malik sacd ibnu khaysama sacd ibnu rabiic sacd ibnu cubaada cabdullaahi bnu rawaxa cabdullaahi bnu camr cubaadat bnu saamit almundir bnu camr labiyo tobankaa nin wey ragga iskuma jire taariikhda raggaasaa bilowgeediisa u bilaabay uma qaala lahum nebigu waxa uu ku yidhi antum kufalaau idinkaa mas-uulkaa calaa qawmikum qoladiin iyo tolkiin ka kafaalati alxawaariyiin sidii xawaariyiinta nimankii la odhan jiray ay ugu ahaayeen difaacayaal iyo mas-uuliyiin liciise bni maryam ya ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah kama qaala ciise bnu maryam lilxawaariyiin man ansaari ila allah qaala alxawaariyuun naxnu ansaaru allah marka kuwaa ilaahay uhi la mid noqda la mid noqda buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam aan weligeedba jihaadka iyo waxaa lagu soo jiray kifaaxa iyo legdankaasay gaala iyo islaam ku soo jireen nebi walbana waa la hayste waa lagu dhili jiraye laakiin rag baa haba tira yaraadeen ay isgalab taagi jire halkoodii gala kasiilku markaa waa ka mas-uulka deberaya arimaha xil qaadaya waana kasiilun calaa qawmi aniguna dadka halkan la joogo aniga ayaa u abuuri mid xilkooda qaadaya oo dacwadda gaadhsiinaya oo arrimahooda habaynaya intaas waa heshiiskii saasuu ku dhamaaday sidaasaa lagu kala anbabaxay saasay diintii ilaahay ugu xambaareen iyo iftiinkii iftiinkii bay madiine u qaadeen oo macnaha sidii ugu mudakarsanay nimankan iyaga ah ee quraysh kitaan ay leeyihiinba waa qabaa'il dee sidii nidaam u samaysan qasaasiin iyo saham iyo sirdoon bay leeyihiin sirdoonkoodii baa soo helay heshiiskan inkasta oo aada loo qariyey ilan insaanku had iyo jeer wuxunbaa si unbay u neefneefaa wax waliamrin ma arin uun arrinkaasoo araadahu allaahu ilaahay uu doonay arrin ilaahay uu doonay uun oo meesha ku jiray daraaddeed balaqa waxa uu gaadhay khabaru haadihi lbayca heshiiskan isaga a warkiisii wuxuu gaadhay mushrikii quraysh nimankii mushrikiinta ahaa ee quraysh ayuu heshiiskan warkiisii gaadhay ilahay unbaa xikmad uga jeeday buu kule sheekh fa jaa-uu way yimaadeen wa dakhaluu shicba ansaar meeshii ansaartu ay deganayd bay gaadheen intaanay anba bixinba lahad iyo jeer xujaaju waa kuwan meelo kala degdega maalmahan mina marka ansaartu meel bay deganaayeen halkoodii bay ugu tegeen quraysh markaasay dabeedna waqaaluu waxay dhaheen quraysh yaa macshar alkhasraj aar qoladiina reer khasraje reer madiina balaqanaa waxaa na soo gaadhay annakum ji'tum lisaaxibina waxaana soo gaaray inaa u timaadeen saaxiibkayo tukrijuunahu min ardina dhulka iyagaa ka kaxaynaysa waa kaxaynaysa wa tubaayicuunahu calaa xarbina waxaa kula heshiinaysaan inaad nala dagaalamtaan war waanu maqalay bay idhahdeen waxma qarsoonaana inaan ninkii halkan fallaagada ku ahaa ee aanu faraha kaga gubanay walwaalanaysaan oo xaggaa u xambaaranaysaa dabeetana dagaal adag usoo wada qaadaysaa fa ankaruu dalik reer ansaareed way dafireen arrintaa ah. waa dafiraaddu imaamu nawowi kaaga soo hadlaya uu kala haddani dhan weyni markay diinta ugu jirto waa la dafiri qaale waxba maanaan gelin bay idhahane nagu meeraysanin wasaara weliba waxaa socday bacdu lmushrikiin mushrikiinta qaarkood ayaa dhaqaajiyey aladiina kuwaasoo lam yaxduru mubaayaca mubaayacada aan gelin mushrikiintii madiine ka yimide la socday asxaabta wey ee iyaguba itaal ay lahaayeenba isku dayayeen inay soo xajaan ila waa kuwii waxwadwadi jireen mushrikiintii asxaabtu arrinkii yaro farsameeyeeno waxay idhahdeen dee waa reer khasraj iyo ansaar baa la tuhunsan yahaye haynooga jawaaba nimanka iyagii bay isu direen mushrikiintii maka iyo kuwii madiine isu direen marka kuwan la socda mushrikiinta reer ansaareedna dee waxaan arinkan xalay la go-aamiye warkama hayaan way yar farsameeyeeno waxay idhaahaan baarbalu jawaaba ah? waa kuwan wax sheeg sheegay wasaara bacd almushrikiina aladiina lam yaxduru lmubaayaca kuwii ansaarta ahaa ee gaalada ahaa ee madiine ka yimid ayaa socday oo kuwii kale xaggoodii u tegay oon dee iyagu ogeyn xalay in wax la galay oo saaxiibadoodan islaama ee nebiga la heshiiye warkama hayaan watii laga qariyey yaxlifuuna lahum waxay ugu dhaaranayaan annahum lam yaxsul minhum shay-un inaan waxba ka imanin heshiisihii fii leylatihim xalaytadooda mushrikiintii kale u tegeena waxay dhaheen war intaasaa dhaari inaanaan xale cidnays arag waa xalay ay seexdeenoo lakala kala macaashay waa lakala kala macaashay marka iyagana dee gidaar baa la qaniinsiiyo waa laga guuray laga dul guuray tajmiid baa lagu sameeyey halkoodaa lagu engejiyey ila farsadaa loo baahan yahay colka waxaa ka mida ah mujrimkii weynaa cabdilaahi ibnu bay ibnu saluul kiibaa tiraaday oo suldaan iska dhigaya waa cabdullaahi ibnu ubay ninka magacaa la yidhaahdaana kabiiru lkhasraj qoladaa reer khasraj buu markaa suldaanu ahaa meesha maray yaquulu wuxuu leeyahy isagoo quraysh la hadlayo o qancinaya maa kaana qawmii liyaftaatuu calaya bishayin min dalik maa kaana qawmii har qoladaydu maaha liyastaatuu calaya kuwo iweydaarinaya bishayin arin oo min daalika heshiiskaa ka ah iftiyaadku waxa weeye waa tala talagoosiga wey talagoosiga qoladaydu meesha anaa ka suldaanoo qadimo akhira wax kasta oo go-aan iyo heshiis cid lala saxeexaya anaa la iweydaagu marka meeshii iftiyaad ma jiro wa la wax la iweydaariyey oo la igala dusay waxaanan anigu saxeixin ama aanan go-aamini ma dhammaadaan arrinkaasi ma jiro waa laysoo ogeysiin lahaa tolkayna caado uma aha inay waxi dhaafiyaan maa kaana qawmii liyaftatuu calaya bishayin min dalik waxa aad sheegteen wax ka mid a oo ay dhaafinayaan ma jiro marka arrinkan waxaan ku garanaya inaanu jirin waxba layna soo sheegin de yaa maskanata waay sidaasaa dabeetana kuwaana lagaga taharubay oo lagaga siibtay iyagana waaya hijratu lmuslimiina ila lmadiina madiine ayay isu diyaariyeen markaa asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim inay waababaxaan ansaartiina way iska noqdeen heshiiskiina waa la saxeexay islaamkii waxa uu ku yeeshay u caga dhigtay madiina dabeedna fasax baa bilaabmay walamaa rajaca alansaaru ila lmadiina markii ay ansaartaa faraha badan ee islaamay madiine ku noodeen dahara baynahum alislaam iftiinkii islaamka aada u muuqday akara min almarati aluulaa sidii berigii hore uu islaamku u muuqday si ka badan ilan xooggiibaa soo kordhay baa soo kordhay iyo sahaydii cilmiga ahayd amaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wa asxaabu nebiga iyo asxaabtii halkan maka joogay fazdaada calayhim waxaa ku kordhay ada almushrikiin dhibaatadii mushrikiinta aladaa in fara badan baynu soo marayn laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waladaa aladaa waa dhibaatada marka dhibaatadii baa ku korodhay lamaa samicuu markay maqleen annahu nebigu xaalafa qowman calayhim inuu qolo gaashaanbuuraystay oo uu qurayshu gaashaanbuuraystay kolkay taa ogaadeen ayaa la bi waayo ragga dubaha dubaha u cusleeya lagu dhufanayo marka dhibkii baa adkaatay oo qayladii baa badatay oo rag iyo dumarba waa la dhibay faamara calayhi salaam jamiica almuslimiina bilhijrati ila lmadiina muslimiintii o dhan nebigu wuxuu faray inay madiine isaga qaxaan laga bilaabo saacadda waan idin fasaxay buui walaalaa ku leedihiin madiina iyagaa idin soo dhoweyn doona iska ambabaxa sidaa u bixi kartaanba kooxo iyo mid iyo laba iyo hala isdabero hala dhaqaajiye wy alhijra ila madiina fasaaruu waxay noqdeen asxaabtii yatasallaluuna kuwa siibta yatasallaluuna liwaadan suuratu nuur akhirkeeda ka eg way siibanayeen walyatalaaf baa ka dhacday alla isqariyo khiifata qurayshin an tamnacahum quraysh bay ka cabsanayeen inay hor joogsato ilaa cadowga had iyo jeer waxa ogyahay haddaad ka farabaxdo inaad xoog iyo xoolo soo samaysanayso dabeetana adigoo xor kusoo hinjinayso kolkaasuu doonaya xuurtadiisan inuu kugu hayo aanad ka hoos bixin waa istaraatiijiyadaha ayay kamid mid tahay cadowga xoog inuu ku hayo dad xoolaa la ilaaliya dee dadba lama ilaaliyo kiifa fii kiifata qurayshnan tamnaca kiifadu waa cabsida quraysh bay ka cabsanayeen asxaabtu markanay siibsiibanayaan ee la midhiiqinayo waa la kala midhiiqiyey waxay ka cabsanayeen quraysh inay hor joogsato wa awalu man kharaj ninkii ugu horreeye siibtayna waxa u ahaa abu salamata almakhzuumi asxaabigii magacaa la odhan jiray qabiilada ahaa waa zawju ummi salama ummi salama xaaskeed waa ninkeedii wey oo ilmahoodaa loogu magac bixiyo salaamo aabihii iyo salaamo hooyadii wey ilmahoodaasa lagu magacbixiye ninkaasaa ugu horsiibta oo iimaankiisu hordhaqaajiyey wa macahu zawjuhu xaaskiisaa la socday wa kaana qowmuhaa manacuuha minhu qoladeediibaa u diiday isaga inay raacdo walaakinahum adlaquuha way iska sii daayeen islaamtan markii dambe dacdu intaa kadib falaxiqat bihi markaasay madiine ugu tagtay waa ka halkaa yar buu kugu qabanayaao walahaa qisatu mu'lima dakarahaa ibnu isxaaq fi siira biisnaadin saxiix qiso markaa xanuun badan baa soo martay islaanta markii ay qaxaysay dabeedna ibnu isxaaq kitaabkiisaad ka eegi kartaa juska labaad safxadda boqol iyo labaad qisadaa uu yaro ishaaray waxay ahayd markii ay doonayeen umusalama iyo abusalama inay baxaan ilmo yar bay wateen dabeedna awrkiisii awrkiisiibuu heeriyeystayo islaantii iyo ilmihii yaraana wuu saaray markuu doonay inuu ka ambabaxo waxaa ka daba tegey tolkood iyada qoladeedii iyo isaga qoladiisii oo qoladii shaydaankaa imika ayaa ka daba tegey way joog bay dhahna me ma joogayna bay dhahdeen qoyskaygana waa idinka guurnay raalli haada kuwii islaantu ay ka dhalatay ayaa ku dhagay iyadii markaasaa waxay idhahdeen adeer dhaqashadeedaad lahayde dhiiggeeda maad lahayne adigu iska guwo islaanteeda dee nooga inaad nagu haysataa kol haddaynu isafgaran weynay naagtayda waanu la hadnaydayne way soo dejiyeen kolkii halkaa ay marinayaan ayaa kuwii abuusalame qoladooda ahaana islaantiiba inankii yaraa ka qaadeen markaasay idhaahdeen idinku haddii afadiinii kaxaysateen annana ilmaha iyagii yaraa baanu la hadnay harmeeha kala reebina gabadha ee gabadha annagaa wadahayn doonna iyo ilmaha yare maxaa u wadahaynaysa soo dartii nin maydaan kaxaysa inaguna midka iyaga yar kaxaysanay ninka weyne cararayaan mesh doonaya haka dhaco ilmihii yaraabaa sidii loo kala jiidanayay loo kala jiidanayay bay gacani gooday gacan baa ka faqaicat yadu gacantiisiibaa ilmihii yaraa gam laga dhigay sidii lawaa niman baa bilaa naxariista siay u kala jiidanayeen yaa gacani gooday o isagoo gacanlaawo ah ayay qoladii abu salame uu ka dhashay iska qaateen kuwii kalena asadoodiiba kaxaysteen isagiina uma joojinine meeluu ka noqdaa ma jirto ee horaybuu kasii dhaqaajiyey oo uu iska tegey waxaa dabeedna dhacday iyadiina baroor bay qabsatay oo abax meesha laydhaa maka dhexdeeda ayay subax walba tegi jirto oo halkaasi ka barooran jirtay muddo sanad ah labayo toban bilood meelaha lagu qiyaasa kadib ehm, adugu dadkii qaar baa unaxariisto waxa le war miskiinadan layska sii daayo waa la sii daayey ilmaheedii yaraana si un bay usoo hesho aadu soo maslaxatay gacanlowgeedii yaraa iska qaadatay iyadoo meel dhexe sii socotaa nin la odhan jiray cumaan ibn balxa ayaa arkay markaasuu waraystay wuxuu isahay ma haysataa maya yaa ku kaxaynaya cidnaba waa keligay masaafaduna masaafo dheeroo afar boqol oo kilomitir ah oo halkan ilaa ceerigaaba meel ku dhow marka xaggaa bari loo kaco ama jabuuti dee meel ku dhow waa xeeb dhul saxraayo qarfaa weeyaan laakiin imaankeedunbaa diraya o dhaqaajinaya marka ninkii dee bani aadamku had iyo jeer wuu kala duun wanaagsan yahay ama waa kala gobsan yahay wuxuu dee qof keligaa la sii daayo may heli usrad wanaagsanna waad ka dhalatoo nin fiicanna waa ku qabay anaa madiine ku gaadsiinaya sidiibuu ku kaxeeyey kolkaasuu waday aad bay u ammaantay sidaa maaragtay ugu dadaalayay isheedu ishiisu inaanay ku dhicin waktiga awrka fuulaysa iyo markay ka degaysa iyo dumarka maradu way ka yaro fidantaaye wuu had iyo jeer ka yaro durkaya oo saas ugu wadayo markuu meel degana isna meeshushuu seexanaya iyadana meel ardaaya ayuu odhanaya seexo mudduu sii waday habeeno badan markii dambe halkii ninkeeda uu gaadhsiisnaayo madiinaa uu geeyey ee masjidu quba agtiisa meeshan dariiqa hijro la dhaha imaka ee hawdka madiine ah ayaa dabeedna uu ihi soo halkaa ninkaagii ma degana maca salaama sidiibu haddana afartii boqole kiilo dib ugu soo socday adigu almuhim qisadu taasi ahayd marka kitaabku dee wax badan buu soo koobkoobaya laakiin kutubu siira sida ku qorana sanadkuna saxiix yahay dhibaatadaasaa soo martay islaantaas abaalgudkeedii waa kii nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam ninkeedii markii uu geeriyoola agoomowday nebigu waxa ugu abaalguday inuu xaas ka dhigo walaakinahum ablaquuhaa way sii daayeen bacdu falaxiqat bihi markaasay haleeshay watasaabaca almuhaajiruun asxaabtii qaxaysay baa isdabagalay way israacraaceen firaaran bidiinihim iyagoo diintooda la cararaya liyatamakkanuu min cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa si ay u hirgeliyaan oo suuragal ay ugu noqoto waxay la ordayaan ma aha maaha naftooda iyo maalkooda waa ilaahay cibaadadiisa ilaahay cibaadadiisay doonayaan inay xorriyad u helaan taana waxaa caddaynaya isagana waxa dhibaatadii soo martay suhayba ruumi ninkii reer ruum ee suhayb la odhan jiray ee masaakiinta ka mid ahaa waa kii dee ka yimi xagga iyo romanka islaamay waxbuu dhaqday xooluu yeeshay markii uu doonay inuu hijroodo oo maka uu ka qaxo ayaa uu anbabaxay isagoo xoolihiisii wata markaa waxay idhahdeen iska joog meesha hanagu banaynine war joogi maayo waan tegayaa buuli oo nabigii baa ka daba haajiraya calayhi salaatu wasalaam maya haddaba haddii aanad joogaynin adugu berigii hore waxaad maka timid adigoo faramadan oo caydhahoo waxba haysa waxaanaad imika sidata iska dhig bay idhaahdeen ma isii daynaysaan buui haddaan xoolahaygan iyo dahabka iyo danaaniirta iyo kaashka iyo wax oo dhan idinka wada tago ha waa kusii daynaynaab sidii buu dabeetana ka dhex siibtay wixii oo dhan buu ka dhaqaajiyey markii uu madiine galay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa uga sii waramay kolkaasaa dabeedna uu nebigu uhi rabixa albaycu suhay iib baa faa'iide yeeshay oo faa'iidadiisu ay badatay oo ah iibka uu suhayb galay ee uu diintiisii ku iibsaday dunyadiisii wa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaaa mardaati illaah aayaddaasi ninka ay ku degtay bay ku tilmaamaan culamaau tafsiir waxaa dadka ka mida qof naftiisa iyo diintiisaiyo caqiidadiisa ku iibsanaya naftiisu wuxuu ku iibsanayaa ilaahay raalli noqoshiisa isagoo doonaya waaya marka taasuu sheekhu tilmaamay liyatamakanuu min cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa si ay ugu horgasho waana wax iska caadiyahoo dee maanta haddii aynu dadkan qabqaban kari weyne qancinna kari weyne oo ay naga farabaxeen gaalada imika waa kuwa ku mitiday uun akownadooda un inoo qabto akownka uun nin walba akoonkiisa ha lagu mitiro dabeetana dadkii aqniyada ahaa ee muslimiinta ahaa ee bangiyada galbeedka aamini jiray waxa xaaladooda ay kusoo ururtay iminka inay wadamada carabta iyo afrika iyo daaro iyo beero iyo waxaa kaga samaysaanay halkii markii hore ay weynaarteen dib ugu soo noqdaan ah, dhismaha u fara badan ee maanta khaliij ka socda lacagtiisii waxa laga soo gurayaa bangiyada midba dariiqo lagaga soo qaadaa bangiyada galbeedka marka akoonka la qufulanayo ee la odhanayo xaggaad ku wadaa bahasha halkaasuu ku dabahaya waay aladii ilaahay bay ayay caabudayaan imtazaja xubuh bilaxmihim wa damihim imtizaajku imtazaja masjigu waa isdhexgalka ilaahay jacaylkiisaa wuxuu dhex galay bilaxmihim wa damihim dhiigooda hilibkooda iyo dhiigooda ayuu jacaylka ilaahay dhex galay xataa saaruu ilaa ay noqdeen laa yacba'uuna kuwa aan uga aaba yeelaynin bimufaaraqati awdaanihim wadankooda ay faaraqayaan laa yacba'uuna qul maa yacba'u bikum rabbii lawlaa ducaaukum laa yacba'uuna bimufaaraqati awdaanihim wadankooda ay ka tegayaan ay ka qaxayaan uma aaba yeelayaan walibticaadi iyo kafogaanshahay ka fogaanayaan can aabaaihim wa abnaa'ihim inamadooda iyo ehm, waalidkooda iyo ubadkooda ka tegidda ay ka tegayaan ma aha dollar ay raadinayaan waxaynu inagu la kala qaxayno ee fiisaha iyo isxambaarku in fara badan dadka uu u imanaya waa maxay maxaamadiin bay dadku doonayaan maxubullaahi baa eryaya maya halkaa hebelba daar buu soo dhistay adna soo dhis dollar buu ururiyey adiguna ururi adiguna waa addunya addunya waa cagsiga teena yaa la odhan karaa maadaama fii dalika rida allahi wa rasuulih mar hadduu arinkaa ku jiro qaxoontiga ilaahay iyo rasuulka raaligelintiisu dadkoodii iyo duunyadoodii iyo wadankoodii bay ka tegeen nebi ibraahim bay ku dhacday nebi muusey ku dhacday nebi ciisey ku dhacday mid walibana marka uu ka tago dalkiisa iyo dadkiisa iyo duunyadiisa ilaahay wuxuu u bedelaa dal iyo dad iyo duunyo ka khayr badan ayuu u bedelaa macruufta sida markaad eegto taarikhda ambiyada dib u noco lilfuqaraai aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaaika hum saadiquun saasaa ilahay uu sifeeyey walam yabqa bimakata hadaba maka kuma harin minhum asxaabtii ilaa abubakri wa caliyun wa suhaybun wa zayd ibnu xaris raggaasaa ku haray abubakr sidiiq caliy bna abi aalib suhayb aruumi zayd ibnu xari shayibna taarikhdiisa sheega zaydna nebigu la socda iyo wa qaliilun in yar oo min almustadcafiina dadkii laga xoog bataya aladiina kuwaasoo lam tumakinhum xaaluhum min alhijra ereygu marar badan buu kugu soo noqnoqon doonaaye waa qofka oo awood u yeesho wuxuu doonayo wala yumakinanna lahum diinahum lam tumakinhum xaaluhum min alhijra xaaladoodu waxay u saamixi weyday maxay inay qaxaan oo gaadiid ma haystaan dal ma garanayaan sahay ma jirto dabeedna way iska yuurursadeen waqad araada abubakrin alhijra abubakr sidiq inuu qaxaabuu doonay faqaala calayhi salaam markaasuu nebigu ku yidhi calaa rislik fainii arjuu an yu'dana lii calaa rislik abubakarow iska joog cagta udhig wey rislik calaa rislika haddii lagu idhaahdo iyo calaa mahlik u wey cagta udhig fa inii arjuu waxa aan rajaynaya an yudana li in laifasaxo laftayda in qaxoontiga qudhayda la ifasaxoo daar alkufri aynu ka hijroono oo daar alislaam aynu tagno ayaan rajaynaya fa abubakr abubakr baa wuxuu uhi wahal tarjuu dalik arrintaa miyaad rajaynaysa biabi ant aabbahay allaha kugu furto halku aabbahay halkuu adiga kaa dila aabbahay ilahay ha kugu furto hadile waa erey qofkaad jeceshahay lagu idhaahdo xagga luqada carabiga allaha kugu furto aabbahay ama waxaad rajayneynaa inay in lagu fasaxo inu israacnaado rajaynaysaa miyaa qaala nacam haa bud ha faxabasa abubakr nafsa naftiisiibuu u kaadiyey abubakr calaa rasuuli illaah rasuulka daraaddi codsigiisaa daraaddi liyasxaba si uula saaxiibo saaxiibtinimadaana wuu ku guulaystay ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayn id humaa fi lgaar id yaquulu lisaaxibih laa taxzanina allaha macana id yaquulu lisaaxibi marka liyasxaba saaxiibtinimada nebiga inuu halkaa taariikhu ay qorto oo raali noqoshaa ilaahay uu helo rasuulka uu u hiiliyo oo ogaado halku ku dambaynaya saaxiibkii taasu xiiseynaya diyaargarowbu abubakar sameeyey kolkaa keligii aan ahayna rasuulkana uu ku darayo wa calafa raaxilatayni waxa uu calfiyey calfiye waa maxay oo uu daaq badan siiyey oo uu kobciyuu la dadaalay raaxilatayni laba gaadiida ah. kaanataa cindahu agtiisa joogay muxuu siiyey waraqa samur aameel iyo gaydho iyo hadiyo jeer neef loo qaraabayo wuu qaraabay wey neefka loo qaraabayo ee si gaara looga warhayo waxaa la siiyaa qalaab iyo daaq xula ah baa la siiyaa marka waraqa samur geedkaa samurka la yidhahdo caleentiisa iyo eh, midhihiisa kuwa ayay waxbay ku sheegaan iyo qaarna geed kale ku tilmaamaan adigu almuhim geedka samurka la yidhaha waraqiisa caleentiisa ayuu ku calfiyey marka labadaa neef buu aada u diyaariyey isticdaadan isagoo u diyaar garoobaya maxay lidaalika qaxoontigaa ilaahay darsiye isagoo hijrada u diyaar diyaargaroobaya ayuu laba neefoo ay ka dhacay oo aan jidka ku rambasaynin ee madiine si fiican u gaadhsiin karaa ayuu diyaariyey kolkii dabeetana ay soo dhowaatay in dadkii kale a ah, kala midhiqiyoona ha siibteene tegitaankii uu noqdo qaa'idkii ummadda oo rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam iyo kii u weynaaye ay ishoodu haysay kolkuu doono inuu ka dhex baxo ayaa dabeetana cadow leyrka uu soo shitay shayaaiintii jin lahayd ayaa ku soo jahaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dabeedna white housekoodii bay fadhiisteen la odhan jiray daarunadowa loo yaqaanay ayaa lasoo fadhiy ile mar walba waxaa jira jimciyadaha shayaaiintu meelo ay soo yuurursadaan baa jira iyadoo suntu ay kasoo kabacayso amaa quraysh nimankii quraysh la odhan jiray fa kaanuu waxay ahaayeen kaannahum usiibuu in lagu taabtay oo lagu duray oo lagu derderay bimasi shayaan shaydaanka iyo suuxdintiisii waxaad moodaysay markii arrinku halkan uu marayo in lagu taabtay buu sheekhu suuxdintii shaydaanka way sillanaadeen xiinamaa daraqa masaanicahum markii dhagaha ay in badan kaga soo dhacday mubaayacatu lansaari lahu inay nebiga ansaari la heshiisay kolkay taasi in badan dhagaa ka garacday kaga soo dhacday ayay sumoobeen markaasay wada suuxeen ay sillanaadeen maxaa lagula heshiiyey nebiga oo ay maqleen cala dawdi canhu xata almowt cala dawdi canhu in la difaaco dawdku waa addafcu waalmanc in nebigii la difaacayo oo ay soo baxeen rag usuud libaaxyo ilaahay oo sutina u qabta inay soo baxeen oo ay heshiis la saxeexdeen markay maqan oo weliba heshiiskoodu uu yahay xata almowt inay ku dhintaan siay uga dagaalamayaan raggaas inay soo baxeen markii ay maqleen faijtamaca ru'asaauhum wa qaadatuhum ru'asada waa madaxdii iyo kuwii qaadada ahay hogaamiyayaashaha qabqablayaashoodii kala dhakada weynaa ayaa waxay ku urureen oo shir deg deg oo baariya waxaa lagu qabta fii daari nadwa daaru nadwa godmulcii kufaarta halkaasaa lasoo faray wahiya daaru qusay ibnu kilaab ninkaasaa laga dhaxlay allatii kaanat qurayshu qurayshu waxay ahayd laa taqdii amra ilaa fiiha arrin may go-aamin jirin gurigaasoo lasoo fadhiista mooyaane gurigaa hofsoflkaasaa lasoo fadhiisanayaaoo dabeetana markaasaa waxaa la yidhi halkaa inageeya caadiga inoo ahayd xaaladdu markay adkaato quraysh iyo dowladeeda qabiiladeeda caado waxa u ahaa inay fadhiistaan gurigaasi iyadoo la hidaraacayo xaaladdu meel adag bay maraysaa halkaa inageeya yatashaawaruuna waxay ka shirayaan maa yasnacuuna fii amri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga arrinkiisa maxaynu ku samaynaa tallaabadeebaynu ka qaadnaa ninkii muxamed arrinkiisii wuu hirgalay waanu inaga farabaxayaa waxaan la mahadinayn baa ka soo socda ar maxaynu ka yeelnaa ninka haddii aan imika la gaadhin meel dheer baa laga dooni ayay leeyihin xiina khaafuuhu markii ay ka cabsadeen ay ka cabsadeen faqaala waa loo tashanaya markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisina way wada baxeen isaga iyo dhowrka asxaabi ba hadhay faqaala qaailu minhum shirkii baa bilaabmay mid hadlaybaa waxau yidhi nukhrijuhu min ardina id yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin suurat alamhaal baad ka akriya waa markii ay shirayeen bal ka warbixi nebi maxamed oo taariikhda dib u celiyo bal xus markii ay ku shirayeen inay ku saaraan Eh, inay meel ku xidhaan inay ku dilaan iyo inay ku masdaafuriyaan iyana shirqool bay wadaa allana wuu shirqoolaya ilaahay baa tiisu badan doonta shirkibaa socda aayaddaas ishaaraysa qaala qaailu mi mid kamida tiraabay markaasaa wuxuu hi nukhrijuhu min ardina war aan iska masdaafurino min ardina buu kuleeyay yaa siiyey dhulka ee nabiga u diiday nabiguna kacbada agteeda ku dhashay calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu kuleeyahay dhulka yaga buu kuleeyahy dhulka yaga ah, waa ereyada uu shayaaiinta ulaimo shaydaan ee kufaarta ulaimo xataa nastariixa minhu aynu ka nasana buuri araynu ka nasana weyna dhibaye aan isdhaafin inaga xidha wey faradada farufida hada ra'y ra'yigan isaga ah waa la deerifeeyey rafdintu waa deerifeyna soomaaliga aad naga jooji baa iska dhaaf lanahum way sababeeyeen lanahum qaaluu waxay idhaahdeen idaa kharaja markamarkaynu masaafulinu baxo ijtamacat xawlahu waxaa ku soo ururaysa aljumuucu ummado fara badan buu helaya oo limaa yarawnahu waxa ay arkayaan min xalaawati maniqi hadalkiisaa macaan wa cuduubati lafdi ereyadiisuna waa xul oo hadalkiisaa sixiro dadku soo jiidanaya bay dhah waa suuq baa u samaynaysaameer haddii ninkan baynilka la saaro oo uu ina dhaafo shacbiyad buu helaya dadkoo dhan hadal buu ku hantiyaya wa utiitu jawaamica alkelim buu nebigu waa runtii jawaamiculkelim baa ilahay siiyo dee uu helaa markaasuu ku taabanaya xaqa marka xalaawa iyo culuuba waa isku mid waa macaan wa qaala aakharu mid kalea soo booda isna tiraabay oo wuxuu ihi shirkii baa socde eh. nuuhiquhu anaxbisu waanan xidhna bay dhah aan xidhno xataa yudrikahu jeeroo uu gaadho oo uu ku dhaco maa adraka shucaraaa qablahu min almowt shucaradii iyo gabayaagii isaga ka horeeye wixii ku dhici jiray geeridaha natarabasu bihi rayba almanuun am yaquuluuna natarabasu bihi rayba almanuun ma waxa ay yidhaahdeen nebi maxamed waxaynu la sugi doonaa geerida geerida ku dhici doonta ayaynu la sugi saasay yidhahdeen waa shaaciristee shucaradii hore qaar badanoo hadii laga joogsado malagu jiidaa jire isna wuu jiidi aan iskaan xidhno fa rufiba ra'yu ka saabiqi ra'yigan isagaana waa la deerifeeyey sidii kii horeba loo deerifeeyey iska jooji baa lakaasi xal maahe waxaana lagu sababeeyey oo lagu bushiyey liannahum qaaluu waxay idhahdeen ina alkhabara laa yalbas warku ma joogsanayo laa yalbasu ma joogsanaya an yabluqa anshaara taageerayaashiisa inuu warku gaadho kama hakamayo markiiba taageerayaashiisu warku gaaraya wa naxnu adra annaas biman dakhala fii diini wa naxnu adra nnaas inaguna dadka waynu u naqaanaa biman dakhala fii diinihi dadka diintiisan galay iyo sida ay u kakan yihiin inaguna waynu ugu naqaanaa dadka xayu cilaa yufadiluunahu nebiga waxa ay ka fadilaan ay ka dheeraadsiinayaanba cala alaabaa waalabnaa aabbayaashooda iyo inamadooda kuwa isaga taargeerayaasha u ahay way ka jeceliyi way ka jeceliyi laa tajidu qowma yuuminuuna biاllahi walyowm اlaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaahum aw abnaahum aw ikhwaanum xataa kuwa ay dhaleen iyo kuwa iyaga dhaleen waalidkaba nebigay ka jeceliyi saasuu rasuulku ku talinaya alayhi salaatu wasalaam dadka faray wanaxnu adra annaasi biman dakala fii diinihi dadka diintiisa galay aad baynu naqaanaa xaysu yufadiluuna cala alaabaai walabnaa nebiga waxay ka fadilayaan ubadkooda iyo waalidkooda marka way ku dul dhimanayaan faidaa samicuu daalika marka ay maqlaan in la xidhay jaa-uu way soo yaaci doonaan litakhliisihi inay fakiyaan in lasoo furtaa lagu dadaali doonaa inayn dee markaasaa weerar bilaabmiba way ku dul dhimanaya warubbamaa jarra haada arrintaasi inay noo jiidaa laga yaabaa iyagana dhexdooda hadlaya min alxarbi calaynaa dagaalka dhexdeenna ah maashay inay noo jiido naxnu inagu fii kinan canhu aynu ka kaaftoonnahay dagaal aynaan u baahna inaynu ka kaaftoonnahay inaka oo sokeeye inayna gelisaa laga yaabaa waar inaga isku kay dhufanaysaa ninkani haddii aynu xidhno reer hebel iyo reer hebel bay noqonaysa dagaal sokeeya wiifta guraya oo waa lagu dagaalami meesha waan isku dhici doonaa inaga daaya tansafadii xaggaasaa kuwaasan wa qaala lahum baaqiyatuhum gaalkii ugu weynaa abujahal la odhan jiray baa wuxuu ihi bal naqtulu waynu dili warkubaha ku yaraadee waynu dili doonaa iyada oo qisooyinka qaarkoodna ay tilmaamaan soo jeedinta inuu lahaa shaydaanka oo oday weyn iska soo dhigoo meesha maraya oodhi gudhigaygu ma raayiliye xun baan idinku biirin markaa qisadaana waa kutubu taariikh way sheegaan abujahalna markaasuu sakangareeyo u ihi waa runtii ninkaasaa ra'yigii sheega aan khaarajin nabigana calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka daba socday sida kutubu taariikh dhigayaan iyo siiradu markii uu heshiiska la saxeexay ansaarta heshiiskaa u dambeeyay aynu soo aragna caqaba taaniya ayaa shaydaanku uu isku daya inuu sirtaa fashiliyo u dhawaaqay markaasuu nebiguna u jawaabay kolkaasuu tan ka daba socdaa waxa uu haddaba dhigayaa ninkan la yidhaahdo abijahal oo macaahidooda istaraatiijiyadda qaabilsan ku jira waxa uhi walnamnac bani abiihi dadkan ay maaragtay isxigaan ee ay xigtada yihiin ay ilmaadeerka yihiin waxaynu ka manci doonaa aynu ka hor joogsan doonaa min alakdi bitari inay u aargudaan min alakdi inay u qaadaan bitarihi aarkiisa tarig waa aar baa laydha inay u aargudaan kuwa ay ilma adeerka yihiin taana waynu ka hor joogsan waan u kaartaynayaa buui taana oo si aan cidnaba looga aargoosan baynu samaynaynaa oo sidana naakudu min kulli qabiilatin shaaban qabiilo walba waxaynu kasoo dhex saari oo quraysha nin dhalinyaro ah jaldan oo xoog badan doob isku tuntay ayaynu qabiilo walba ka soo saari yajtamicuuna amaama daarihi xaafadda uu u hoydo ayay gaadh ka qaban doonaan faidaa kharaja marka uu soo baxo subaxdii darabuuhu way ku dhufan doonaan darbata rajulin waaxid nin keliya ku dhufashadiisa oo kale unbay seefaha ku kulmin doonaan mar qura rasaasa bar kulan ha noqdo fayaftariqu damuhu fi lqabaa'il dhiiggiisu wuxuu ku firdhami doonaa qabaa'ilka qabiilo waliba way gacan saarta falaa yaqdiru banuu cabdi manaaf reer cabdimanaaf oo nebiga qoyskiisa ahi ma kari doonaan calaa xarbi qurayshin kullihim inay quraysh o dhan la dagaalamaan quraysh o dhan lama wada dagaalami karaan bal yardawna bidiya magun qaadan bu war annagaa idiin naqaana ninkii hala dilo si aan cidna godobtu u raacin gaar ah intaasoo dhalinyaraha lasoo ururiyo seeftooda ha wada taageen subaxii markuu sumaa usoo baxo mar qula ha lagu kulmiyo qurayshay maxaa fali kartaana la idhaha maxaa tari kartaan ah, waxala waxaa tari kartaan reer cabdimanaafo maxaa tari ardaagiina yari maxaa qaban kartaa ya quraysh weyn ah, qabiile sidii la ohan jiray <laughs> reer hebel weyni ah, quraysh weyn baa markaa ayaa ninkii dishay daahir magu qaata maxay islaan ninka khadyaan baa laga joogta waa laga takhalusay waa la tashaday fa aqaruu hada ara'y ra'yigaa isagaabaa lagu duugay qalinkii qalinkii kaasaa lagu duugay macnaa qabaa'ilku had iyo jeer marka uu qofku xaq wado mooye marka kale dil ma ogolaa laakiin haddii ay noqoto qofkan inuu xaq wado waa looba ooyaan iminka gaalada way ka hadlaan waxaa la idhahda dilka iyo in qawaaniinta caalamiga laga saaro dowladaha qaar badan baa lagu ammaanaa marka ay xeer ciqaabeedka dilkaa meesha ka saaraan laakiin ka la haystahahe hadduu noqdo islaam isaga waa iska warar in la dila qoladii disha ilaa ciidankii tobanaad ha ka disho isagu insaanka kama mid ah marka kan isaga saasay ugaamiyeen iyagu magbay kala qaadan lahaayeen way isu dili lahaayeen iyagu oo waxay marayeen gabadha iyadu waxay udhigantaa ninkiina ee haloo dilabay marayeen laakiin markaa Ehm, saasay ku degaaneen haadaa makruun arrintani waa shirqoolkoodii walaakin iraadat llahi fawqa kulli iraada ilaahay doonidiisu mid doonid walba iyadaa ka saraysa qofka muslimkaah taasuu aaminsan yahay qofka muslimkaah wuxuu aaminsan yahay gacanta ilaahay inay gacan walba ka sarayso doonitaanku inuu yahay doonitaanka ilaahay awoodda u saraysa inuu ilaahay leeyahay dadku sida wuxu doonaan inaanay u qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana saasay markaa qofka muminka u aaminsan yahay wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin aayaddaasaa ku jirta suurat lanfaal shirqoolkooda kolkay ka soo warantay qaybkasta ilahay uu ku khatimay makriga u weyni waa ilaahay ee hirgelaya ummadda islaamka baa la idhaahdaa sida loogu tashaday haddii ummad kale loogu tashan lahaa oo ummadaha caalamka ku noole aan islaamka ahayna adduunyadao laga buufin lahaa macnaha takhdiidka loo degay ee mid dhow iyo mid beerba leh iyo sida la isugu xidhmay bariyo galbeed had walba tashiga noocaase gaaladu ay wadaan haddii cid kale un loo tashan lahaa firfirkooda la qaadi lahaa waxba kama hadheen laakiin waa ummad ilaahay ilaashanayo o nabiga calayhi salaatu wasalaam go-aankaasaa loo soo qaatay daarunadoona dee sida macruufkaa kacbada dhinaca waqooyi ayay ka saarnayd oo markii lalahaa nebiga gucle waxa ay ka soo eegi jireen dhinaca waqooyiba imika dee halkan masjidku uu yahay dhexdiisa wey fa aclama nebiyahu ilaahay wuxuu ogeysiiyey nebigiisa bimaa dabbarahu alacdaau fii sirihim sirtooda iyo faqooda waxa ay ku dabereen cadow cadowga arinka xalayta la go-aamiye daarunadwo loo fadhiistay baa ilaahay uu ku taabtay rasuulka oo markiiba u sheegay wa amarahu waxa uu faray bilixaaqi bidaari hijrati inuu nebigu haleelo madiina daaru hijra inuu haleelo halkaa loo qaxayo ka dhaqaajibaal bidaarin fiihaa yanshuru islaam yunshiru lislaam waa daar iyo deegaan ilahay islaamka ku faafinayo ilahay baa islaamka ku faafinayo wayakuunu fiiha oo weliba uu ahaanaya lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alcizatu walmanaca awoodda iyo difaacana ilaahay uu siinayo rasuulka waa meel intuu nebigu tago nuurka islaamku si wanaagsan uga faafayo dowladda islaamkuna cagadhiganayso rasuulkuna uu ka helayo alcizata walmanaca awood iyo difaac ah. wlilahi alcizatu walirasuulihi walilmuminiin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun وتcadiruuhu وتوqiruuhu وتusabixuuh وahada min الxikma arintani xagga xikmada marka la eego ilaahay bimakaanin cadiimi meel weyn bay taalaa in halkaa islaamku u qaxo halkaa uu ka faafo xikmad weynoo ilaahay baa ku jirta fainahu low intashara اlslaamu bimaka haddii islaamku uu maka ku faafi lahaa markii hore laqaala lmubqiduun kuwa cadhaysan ee naxligu buuxiye waxay odhan lahaayeen ee hareeraha boqortooyooyinka caalamka ina qurayshan nimankii quraysheed araaduu milka alcarab waxay doonaan carab inay ka madax noqdaan facamiduu ilaa shaksi minhum shaksi ka mida bay u qastiyeen wa awcasuu ilayhi waxa ay u nisbeeyeen annahu isagu yadacii haadihi dacwa inuu sheegto sheegashadan iyada ee risaalada ah waxay odhan lahaayeen mubidiintu mubidiintu waa kuwa calaysana naxligu buuxiyey waxay odhan lahayeen hadduu islaamku maka uu ka faafo ar nimankii quraysheed baa isu keen feeraariyo maantana khad cusub bay keeneenoo nin bay u qastiyeen markaasay yidhaahdeen dacwadaa iyo sheego risaaladaa ah. si ay carab u milkiyaan xataa takuuna si ay u noqoto iyo sheegashadaas wasiilatan miday quraysh u gaadho ku gaadho linayli ma'aaribihim munaadiyadooda si ay u gaadhaan maylku waa gaarida maaribtuna waa muraadka iyo hadafkiiy ujeedada si ay hadafkooda ugaaraan walaakinahum kaanuu lahum acdaa quraysh cadow bay noqdeen alidaa aada u adag weliba aaduuhu shadiid aladaa waxay dhibeen dhibaatatii ugu darayd nebiga xata اkhtaara allahu lahu ilaa ilaahay uu doortay rasuulka mufaaraqata bilaadihim inuu dalkooda uga tago walbucdi canhum oo iskaga fogaado macnaha waa la odhan haddii la odhan lahaa wey caynkaas iyo caynkaa iyo caynkaasaa jira tiina meesha way ka baxay ummadaha kalea soo dhaweeyey ummadaha kalea u saldhigay dowladiisii iyo diintiisii rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasi waxay cadaynaysaa wax qurayshi leedahay inaanay hayn iyo wax carabi leedahay toona hijrat lmustafa sala allahu calayhi wasalam rasuulku markaa waa anbabaxay waxa uu dhaqaajiyey inuu hinjiyo xagga madiina waay ilaahay baana fasaxay iyagiina gaar bay ka hayaan fatawajaha min saacatihi saacadiisa waxa uu u jahaystay ilaa sidiiqiha abibakr ilaa sadiiqiha abibakr abubakr sidiiq oo saaxiibkiiya buu ujahaystay sadiiqiisi abubakar buu utegay nebigu oo ballani ka dhaxay waclamahu wuxuu ogeysiiyey ana allaha qad adina lahu fi lhijra inuu ilaahay ufasaxay inuu qaxo qaal abubakr waa layna fasax buuli inaynu qaxno fasa'alahu abubakrin asuxbata faqaala nacam abubakr baa wuxuu yihi asuxba ma inaynu saaxiibnaynu isracnaaba inaynu isu lug darno ilaahay daraaddi miya isuu hi ha uma carada calayhi ixdaa raaxilatayh wuxuu u bandhigay oo uu nebiga guddoonsiiyey labadiisii gaadiid ahaa mid ka mid ah allatayni kaanataa labadaasoo ahaa mucaddatayni lidalik kuwo loo diyaariyey qaxoontigaa mucaddatayni lidalik hijrada inay ku hijroodaan baa loo diyaariyey labadii u abubakar u diyaariyey midna uu diyaarsaday midna uu nabiga u diyaariyey buu tiisii udhiib uu guddoonsiiyey fajahazaahumaa waa markaasaa ay diyaarsadeen axaqa aljihaaz diyaarintii ugu deg deg badnayd xafiif alaban xafiifan xafiifka waa shayga degdega axaqa aljihaaz diyaar garow iyo tabaabushe kii ugu dhakso badnaa ayay diyaar garoobeen wadamamat lahumaa sufratan waxa ay wadamamat lahumaa waxa ay u habaysay oo ay u diyaarisay damigu waa shayga marka shay lagu lagu dhaweeyo la dhex geliyay sufratan sahay sahabi jicsin safarka la qaato ayay fii jiraabin bahalka laydhaa sibraarka sibraar bay sahay dhag ugu siisay asmaa bintu abibakr ayaa dhag ugu siisay sahaybay diyaarisay nebigay u diyaarinaysaa iyo aabbaheed sahaydaasi noocay doonaysa ahaato timir muqmad eh, raashin kale sibraar yarbay dee sibraarku waa weelkii la qaadan jiray kaasay ugu gurtay faqadacat asbaab bintu abibakrin waxa ay kala jeexday nibaaqaha dhexku-xidhkeedii waramada b waxay ku xidhay calaa fami ljilaab qarbadkii sahayda ku jirtay afkiisa markii ay sahaydii usoo haday asbaab bintu abibakr oo gaari ahayd qof geesiyadana ahayd zubayr ibnu cawaan baa dee markii dambe guursaday cabdilaahi mujaahidiin badan bay dhashay iyaduna mujaahidaad ba ahayd kolkay tahaydaa diyaarisay qarbadkii ku xidhnayba xadhig weyday xaaladuna waa deg deg foodadii ay dhexda ku xidhnayd oo aan dumarku ka maarmin maray huwada ama marba si ay idhaahdaan dhex ku-xidhkeediiba kala jeexday markaasay qaybna la hadhay qaybna afkana way kaga xidhay gaadiidkiina way ku gejiso xadhig bay uga dhigtay markaasaa loo bixiyey daatu niaaqeyn tii markaas labada dhex ku xidh halkaasay taariikhdaasi ka raacday naanays noocaasoo wanaagsan bay lahayd oo taariikhda xusaysa wasta'jara waxa ay kiraysteen cabdallaahi bna urayq min bani dayl ibni bakrin ninka magaca la ydha cabdillaahi bn urayqi ninka la idhaahdo ayay nebiga iyo abubakar kiraysteen oo mushqaadaysiiyeen ninkan islaam ma aha laakiin waa nin shaksiyad leh wa kaana haadiyan maahiran waxau ahaa haadi nin dalyaqaana ah, maahiran oo xariifa dalyaqaan xariifa ayuu ahaa nin marka waxa ay doonayaan ilaa safarkuna waa toobiyaha toobiyaha kama soo hadho safarku safar haddii la doonayo in hore loo tago toobiyaha kama soo hadho marka nin dalyaqaan ahoo waxay doonayaan dhulka u kala garanaya wadooyinkiisa oo ninkaasaa la kiraysa wahuwa ninkana calaa diini kufaari quraysh nimanka quraysh diintoodu haystaa fa aminaahu ninkan way aamineen abubakar iyo nebigu wadafaca ilayhi raaxilatahumaa raaxilatayhima wadafaca ilayhi raaxilatayhima waxay u dhiibeen labadoodii gaadiidha ila jeer waxaa loo baahan yahay qofku inuu ileeryahay oo gaal iyo islaamku uu aaminayo uu garanayo oo diraasadu u leeyahay qofka iyo aqoon oo gaalka laftiisa ka aada aaminayso waxwaad u dhiiban si aad kalsooni ka qabto marka labadoodii neefta u dhiibeen wawaacadaahu waxay kula ballameen almuqaabalata leyla habeen inay isku qaabilaan oo ay ugu yimaadaan khaarija maka maka daradeeda maka daradeeda maka daradeeda haynoo haatame labadaa gaariyada noohay bushqaad intaa leeg baanu ku siinaynaa ilaa madiinaad bad tusinaysaa waanu anbabaxaynaa warka iyagana cid hanoo sheegin gaadiidkana sidii wax raacaya oo qawsaar ka ah halkaa ku hay maka koonaheeda habeen heblaayana haynoo haato waay sidaasaa dabeetana ay ku diyaargaroobeen gabashadoodii iyo siibashadii ayaa la bilaabay iyo godkii ay galeen iyo kadib isagii oo markaa ay la anbabaxaan wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum